alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala lmusanifu raximah llahu tacaala wahuwa dacwatu gayrihi maca musanifku wuxuu sheegay raximah llahu tacaala towxiidku inuu yahay acdamu acdamu ma amara allahu bih waxaanu towxiidka ku qeexay ifraad llahi bilcibaada waana tacriifkii uu lahaa towxiid اlcibaada ama towxiid اluluhiya waayo towxiidka uu musanifku raximah llahu tacaala kitaabkan kaga hadlayo ayaa ah towxiid اlcibaada sa awgeed baa towxiidka oo towxiid اlcibaado ka caamsan towxiid اlcibaada ku fasiray oo maqsuudkiisa ah asbaabo kalena waynu sheegnay oo towxiidka uu ugu fasiray ifraad ullahi bilcibaada waayo waxaynu ihi qur-aanku markuu iطlaaqo towxiid towxiid اlcibaada ayuu ujeeda almaxuudu fi sharci cinda aliطlaaq cinda iطlaaq الtowxiid waa towxiid اlcibaada waana aladi waqacat fihi اlkhusuumaةu bayna alanbiyaai wa aqwaamihim waacdamu maa nahaa canhu shirku buu yihi wuxuu ilaahay nahiyey waxa u weyn shirkiga maxaa u daliila acdamu maa amara allahu bihi inuu yahay towxiidka adaliilu calaa dalika wlbaqiyatu maada yacmaluun fadal wajhu dilaala wacbud llah ma amarkoo qura cadamiyada xaggeenu ka qaadanin acdam ma amara allahu bihi haye aayat xuquuq alcashara toban xaq baa lagu sheegay aayadda waxaa loogu horeysiiyey towxiidka carabna waxaa ka mid a usluubkooda luqawiga ah shayba shay uu ka muhiimsan yahay inay horeysiiyaan waay waata ta kale ee tobankaa shay mid walba kelidii un baa la is amriya didkiisa la yskama nahayn ilaa towxiidka mooyaane oo ayaddu waxay jamcisay jamacat ilaayatu bayna alamri bihi wanahyi can diddihi towxiidkii dadka inay amartay kii ka soo horjeedana u diido walaa tushrikuu bihi shaya waxaa kaloo inuu wuxuu ilaahay addoomaha amray u weyn yahay u daliilo baynu idhi haye a a haye falyakun awala ma tadcuuhum ilayhi an yuwaxidu llah waxa u horeeya ad ugu yeedhaa ha noqdo inay ilaahay keliyeeyaan hayru haye a ma daliil bayn rabnaa haye kaas waa shirkiga tawxiidka bayn marayna weli shirkiga ma maynaan gaadhin haye a taas waa asbaabuhu ugu weynaaday towxiidku wuxuu ilaahay amray laakiin maxaa u daliila inuu acdamu ma amara allahu bihi yahay haye taas waa asbaabihi sababu kowni towxiid acdam ma amara allahu bihi haye fadl fadl fadl anta anta sodii far taagaya maa da maxaad wegeysa ya taa waa laga jawaabay taas xuquuqda tobankaa ilaahay wuxuu ugu hor sheegay towxiidka taasaa tusinaysa inuu yahay acdam ma amara allahu bih bas waa waadix iyadu haye a wama amuru ila an yacbud اllaha khulisiina lahu اdiin صaxiix kaanama inaa wax kalaba addoomaha la amrin waxa la amray uu ku urursan yahay uun cibaadat llahi bitawxiid aye صaxiix lianna jamiic alacmaal walqurubaat laa tasixu ila maca tawxiid acmaashii kaleo dhami ma ansaxayso ilaa tawxiid inuu la jiro u la socdo shirkigu inuu yahay cadow maa naha allahu canhu maxaa u daliila wuxuu ilahay addoomaa u diiday waxa u weyn aye la dulmun cadiim acdamu dulmi laakiin lama odhan oo dulmiga u weyn lama odhan waa dulmi weyn baa la yidhi aye haye say daliil ugu tahay ayaddu sax siday daliil ugu tahy waa sax daliil ugu tahy siday daliil ugu tahy wejhu dilaala waa maxay ya marka ma nahyiguun ba in la nahiyun baa tusinaysa in waxaa la nahiye u weyi mise wax kalaa la socda haye aye cibaadadu ma ansaxayso maca shirki bal laa tusama cibaadata haye hmm. yani hadduu tawxiidku noqday acdam ma amara allahu bihi diduhuna muxuu noqonaya kasoo horjeeda acdam ma naha allahu canhu xilay addooma ka nahiyey waxa wey ta kale da aayat lxuquuq alcashara waa ka sheegay ardaygaas walaa waxaa u horeeya ilaahay oo addoomaa ka nahiyey waa maxay waa shirki marka horreysiintaa la horreysiya tusinaysa acdamiyadiisa weynidiisa qubxiga iyo xumaanta uu ku wenyey iyo haalisnimada xadiid sariixa baa jira inu akrinay oo ku cad shirkigu dembiga u weyn inuu yahy haye xadiidka mxuu abdillahi bn mascuud muxuu hi saaltu rasuula اllahi ayu dembi acdam dembi keeba u weyn baan weydiiyey rasuulka muxuu ku jawaabay nebigu an tajcala lilahi nidan oo khalaqa hada xaqiiqatu shirk dembi waxaa u weyn an tajcala inaad u yeesho lilahi ilahi nidan inaad la masaynayso fii rububiyati aw fii uluhiyati aw fii asmaa'ihi wa sifaatih hada acdam dembi wasariix ku cadi wuxuu yihi wahuwa shirku wa dacwatu gayrihi macahu waa ilaahay cid aan ahayn in ilaahay lala caabudo waa bayaan liaqiiqati shirk xaqiiqada shirkiga in la gartaana waa waajib waayo shayga haddaan la garan laiskama ilaalin karo laa yumkin alixtiraazu minhu ila bacda macrifati shirkigu fii luqati اlcarab waa maxay an yakuna shayu bayna اثnayn fa akar an yakuna shayu bayna اثnayni fa akar waa shaygu inuu udhaxeeyo laba inuu ka dhaxeeyo laba iyo ka badan bxayu laa yanfaridu bihi axaduhuma oo midkoodna aanu la gooni ahayn macanaa laba iyo ka badani inay shay shuraake ku yihiin oo ay wada leeyihiin oo midna aanu gooni u lahayn ayay carabi shirki u taqaan siduu yihi ibnu faris fi mucjami maqayisi alluga huwa an yakuna shayu bayna اthnayni laa yanfaridu bihi axaduhuma shaygu waa inuu laba ka dhaxeeyo midkoodna aanu gooni lahayn yuqaalu shaaraktu fulana fi shay shayga hebel baan la wadaaga macnaa shuraakan kula uu naga dhexeeya wey idaa sirta shariikahu wa ashragtu fulana idaa jacaltahu shariikan laka araad ka dhigto midaad shuraakatiin baad oraysa qaala allahu jala hanaahu fii qisati muusa nabi llahi muusa muxuu ku uhi ilaahay wa ashrikhu fii amri arrinkiisu waa waa arrinka nebinimada walaalkay haaruun isagaa iga aftahansan oo iga carab toosane eh, arrinkayga ila wadaaji oo mid nebinimada ila wadaaga ka dhig maanaa aniguna aan nebi ahay isaguna uu nebiy midkay aanu nebinimada la gaar ahayn marka shirkigu fii luqati اlcarab waa maxay an yakuna shayu bayna اثnayn faakar bxayثu laa yanfaridu bihi axaduhuma sharcan shirkigu waa did tawxiid hadduu tawxiidku ifraad yahay keliyeyn shirkiguna de waa tashriik waa wadaajin towxiidka markaynu qeexaynayna waxaynu u sheegnay macno caama oo anwaacda tawxiidka o dham ay hoos imanayaan muxuuha macnaha caamkahay anwaacda tawxiidka o dham ay soo hoosgelayaan haye ifraad ullaahi bixuquuqihi wa ama ifraad اllahi bima yktaص bihi min rububiyati wauluhiyati asmaءi wa صifaat hada tacriif الtawxiid bimacnaahu اlcaam oo aqsaamtiisi qeybihiis oo dhame ay hoos imanayaan tacriifu shirki bimacnaahu lcaamna muxuu noqonaya anwaacda shirkiga o dham ay hoos imanayaan jaclu shayi min khasaais اllahi wa xuquuqihi ligayri jaclu shay min khasaais illaahi wa xuquuqihi ligayrihi waa shay ka mida waxyaabaa ilaahay uu la gaarka yahay ilaahay rabbinimuu la gaariyey soo ma kelidii baa rab lcaalamiin khalqi iyo mulki iyo tadbiir isagaa la gaara shaygaa ilaahay ula gaarkay haddaad cid aan u yeesho aada ku sifayso waa shirki wuxuu ilaahay la gaariyay alcilmu bilgeyb soo ma inuu eybka ogyahy wlilahi eyb الsamaawaati wاlard yqul laa yaclamu man fi الsamaawaati wاlardi اlgeyba ila اllah wama yashcuruuna ayaana yubcaثuun haddaad tira ilaahay cid aan ahayn baa eybka og waxaad samaysay waa shirki marka jaclu shayin min khasaais illah wa xuquuqi xaqa ilaahay uu leeyahay ee u weynay waa maxay cibaadatu waxda in kelidii la caabudo xaq اllahi calى اlcibaad an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shaya marka xaqa ilaahay oo cibaadada ah haddaad cid kale u yeesho aad u samayso iyadana waa shirki idan ashirku bimacnahu alcaam waa maxay jaclu shayin min khasaa'is illaahi wa xuquuqihi ligayrih macnaahu lkhaasna ashirku bimacnahu lkhaas macnihiisa gaarka oo ah fi lcibaada oo towxiid اlcibaada did u ah oo ka soo horjeeda wa jaclu shayi min alcibaadaati ligayr اllah shay cibaadaadka kamida ashirku fi lcibaada waa shay cibaadaadka kamida ilahay cid aan ahayn in loo sameeyo jaclu shayi min alcibaadaati ligayr اllah sheekuna maadaama towxiidka uu ku qeexay towxiid اlcibaada shirkigana muxuu ku qeexay ashirku fi lcibaada oo muxuu yihi dacwatu ayrihi macahu ay cibaadatu hayrihi macah in ilaahay subxana wa tacaala cid kale lala caabudo kaas weeyaan buuli alimaam samcaani sancaani ma waa samcaani waa imaam min aimati sunna fuqahada shaaficiyadana ka mida kitaabka usul fiqi qawaaic ladila ladhaba sheekh kale kitaab tafsiirana wuu leeya aada u fiican oo tafsiir salafi ah alcaqiid salaf ku socda markuu fasirayay qowlka ilaahay uhi wakayfa akhaafu maa ashraktum walaa takhaafuuna anakum ashraktum biاllahi ma lam yunazil bihi calaykum sulطaana aayaddaa shirkigaa lagu sheegay maa ashraktum iyo anakum ashraktum shirkigu qeexo wuxuu yihi alshraaku huwa aljamcu bayna shayayn fi macna oo laba shay in macno lagu kulmiyo a macnahaasay wadaagaan kaasaa ishraak la dhaha fi luqati اlcarab alshraaku bilaahina waa maxay falshraaku biاllah huwa an yujmaca maca allahi huwa an yujmaca maca allahi gayr اllah waa in ilaahay iyo cid kale la kulmiyo fima laa yajuusu ila lilah wax ilaahay mooyaane cid kale aan u banaanayn lagu kulmiyo macnaa wixii ilahay ula gaarka aha ama uu kelida xaqa u lahaa in ilahay cid kale laga dhexaysiyo waxaase ha noqdo rabbinimo macbuudnimada xaqa ha noqdo magacyada iyo sifaadka ha noqdo oo haddaad tiraa sheekh hebel sifaadka ilaahay oo kale ayuu leeyahy waa shirki oo ilaahay sifaadkiisu isagay gaar u yihin oo cid la wadaagtaa ma jirto marka wixii ilaahay uu la gaarka ahaa baad cid kale ka dhaxaysiisa waa shirki falishraak biاllah huwa an yujmaca maca allahi غayr llah fima laa yajuusu ila lilah wax ilaahay mooyaane cid kale aan u banaanayn oo khasaaistii ilaahay ama xuquuqdii ilaahaya in ilaahayo cid kale laga dhaxaysiiyo shirkigu waa kaas wood shawkani laftiisu markuu shirkiga qeexaya wuxuu yihi shirku huwa an yufcala ligayr اllahi shaya yakhtasu bihi subxaanah shirkigu waa in loo sameeyo cid aan ilaahay ahayn wuxuu ilaahay la gaariyey shirku an yufcala ligayr اllah shaya yakhtasu bihi subxaanahu magaca la doonayo shaygaa kaleha loo bixiyo wixii ilaahay ula gaarka aha loo sameeyey ilaah ha lagu magacaabo rabbi ha lagu magacaabo sanam ha lagu magacaabo sheekh ha lagu magacaabo weli ha lagu magacaabo alsmu laa yuhimuna magacu muhim maaha waxaa qowlka ama ficilka ama ictiqaadku uu shirki ku noqonaya waa maxay oo wuxuu ilaahay la gaar yahay oo kelidii uu xaq u leeyahay in cid kale loo yeelo loo sameeyo ama ilahay cid kale laga dhexaysiyo xaqiiqatu shirki waa taas taswiyatu ayr illahi biاllah fima huwa min khasaais illahi wa xuquuqi waa in ilaahay cid kale loola maseeyo oo lagula maseeyo lagula simo lagula shuraakeeyo wax ilaahay uu kelidii la gaar yahay kelidii xaq uu leeyahy intaa haddii la helo shirkiga waa la helay wax kale ha raaco sida ciddaa in rabbi inuu yahay la ictiqaaday oo ah an yufcala ligayr اllahi shayan yakhtasu bihi subxaana waa maxay xaqiiqadii shirkiga waa la helay waay waxa baaila oo khuraafiyiinta ah oo calanka uu sida subki ashaafici ibn xajar ilhaytamiyana ay ka daba galeen kuwo badanoo mucaasiriin oo dacwat tawxiid la dagaalamay sida daawuud ibnu jirjiis oo kale iyo calaa wasni ibliis daawud ibnu jirjiis calىa wasni ibliis weeye wa kaana ibliisiyan yadcuu ila shirk wayunaaficu can waxay yidhaahdeen qowlka ama ficilka ama wixii la halmaalaa shirki noqon maayo haddaanay la socon in ciddaa la ictiqaaday inuu rabbi yahay dadka dhintay haddaad barido haddaad u gowracdo saasoo kale sanam haddaad aaminsantahay inuu rabbi yahay ama sifaadkii rabbi leeyey ayuunbaa gawracaaga iyo baryadaada iyo sujuuddaada iyo waxaagaasi ay cibaado noqonayaan lakiin ictiqaadka noocaasi haddaanu la socon cibaado maaha bay kuleeyihi waliaa dadka dhintay in la baryaa shirki maaha halkaasi kasoo jeeda xaqiiqada shirkiga ayay ka dhigayaan inuu yahay ictiqaad rububiyati fi hayr illah ilahay cid aan in rabbi loo aamino taasina sax maaha luqa ahaanna sax maaha shirkigu waa mulaqu tashriik waa laba in wax laga dhexaysiiyo waxa laga dhexaysiiyo wuxuu doonayaba ha noqdee sharcanna waa shirkigu saa culimadu ay ku qeexeen qofku isagoo aan aaminsanayn ciddan uu baryaya ama u gowracaya inay sifaadkii rabi leeyihiin ayaa gowraca laftiisa iyo baryada lafteeda uu mushrik ku noqonaya ilaahay muxuu hi man camila camala ashraka fiihi macii hayri taraktu wa shirka soo ma arkaysa qofka sameeya camal muu odhan qofka cid aan aniga ahayn rabbi ku sheega ama ilaah ku sheega ama sifaadkaygoo kale inuu leeyahay aamina kaasaa mushriga ilaahay muu odhan fi xadiid اquds e muxuu yihi qofka sameeye camal manaa kamida ah acmaashii ahayd in ilaahu loo sameeyo alacmaal alati yutaqarab biha ilى اllah camalkaasoo anigii cid kale u naga dhexaysiiyey yaana waxa uu sameeyey waa shirki kana aqbali maayo ilaahayna qur-aanka wuxuu ku sheegay shirkiga ay sameynayeen mushrikiintu inuu ahaa taswiyat ullahi bihayri ilahayna cid kale la masaynayeen ma inay wax walba kula masaynayeenba maya waxa ay caabudayeen ilaahay dhinac walba uu kala mid yahy may lahayn waxa kula maseynayeene u weynaa ee mushrikiin o dham isku waafaqsanaayeen muxuu ahaa cibaadada aimo fara badan baa markaa masaladaasaa u tasriixiyey oo hadduu ilaahay cibaadada kula maseeyo cid kale walow wax kale yaanu kula siminbe inay shirki noqonayso tasriixiy alimaam nawowi fi sharxi muslim wuxuu ku yihi uma ina shirka wاlkufra qad yuطlaqaani bimacna waxid wahuwa اlkufr biاllahi tacala ereyga kufriyo shirki farqiga udhexeeyu ka hadlayay in isku macno loo isticmaalo oo la idhaha shirki ama la dhaha iyadoo isku macno loo jeedo way dhacdaa taas waqad yufaraqu baynahuma in laba macnoo kala duwan loo isticmaalana way dhacdaa fa shirku bicaaridati alawthaan wagayriha min almakhluuqaat oo shirkiga lagu gaar yeelo waxay sameeyaan kuwa caabuda awthaanta iyo makhluuqaadka kale maca ictiraafihim billahi tacaala iyagoo ilahay irsan manaa shirkigi markaa muxuu noqday cibaadatu hayr illah walow ilaahay ha ictiraafsanaado rabbinimadiisa ka kufaari qurayshin kufaaru quraysh kaanuu yactarifuuna biاllah ilahay wujuudkiisa iyo rabbinimadiisa iyo khaaliqnimadiisa iyo maaliknimadiisa iyo mudabirnimadiisa way qirsanaayeen shirkigoodu muxuu ahaa fi lcibaada fa yakuunu kufru acama min ashirk waay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kitaabkiisa ku sheegay kuwii mushrikiintaha wixii ay caabudayeen markay naarta ku kulmaan inay odrhanayaan tallahi in kuna lafii dalaalin mubiin id nusawiikum birabbi alcaalamiin dhab ahaan waanu lunsanay markaan rabbi alcaalamiin idinla simaynay maxay kula simayeen tafaasiirta dhan haddaad eegto waxay leeyihin wax walba kulamay simayeen maxay kula simayeen fi lcibaada marka haddii cibaadada ilaahay xaqa u lahaa cid kale loo sameeyo taswiyadaasay noqonaysa uma aladiina kafaruu birabbihim yacdiluun maxay ilaahay subxana wa tacaala kula simayeen cibaadada anahum yacdiluuna bihi hayrahu fi lcibaada saasay aimada waxa weeyaan tafsiirku ay yidhaahdeen idan qowlka ama ficilku inuu shirki noqdo shardi uma aha cidda ilaahay loo shariik yeelayo in rabbi ama sifaadkii rabbi loo sugayo haddii taa lagu daro dee iyaduna waa shirki kale laakiin mujarad wax khasaaista ilaahay ka mid a ah ama xuquuqdiisa ka mid a ah, ilaahay cid aan ahayn in loo sameeyo ayaa noqonaysa maxay ayaa shirki noqonaysa halka waxaa inoogu dhammaaday saddexdii risaalo ee muqadimada ahaa risaaladii afraad oo risaalada asalka kitaabka ah ayaa halkan inooga bilaabmaysa oo ah alusuul halaatha saddexda asal ee kitaabkan uu ka hadlo wuxuu ihi musanifku faidaa qiila haddii la hahdo laka adiga lagugu yidhaahdo mal usuulu asalladii waa maxay athalaathatu ee saddexda ahaa alatii usuushaa saddexdaasoo yajibu ay waajib ku tahay cala linsaani insaan oo dhan macrifatuha garashadeeda faqul waxaad tidhaahdaa usuusha saddexda ay macrifatu lcabdi rabbahu waa addoonku inuu rabbigii macrifiya aqoon u yeesho wa diinahu diintiisana inuu aqoon u yeesho wa nebiyahu nebigiisana inuu aqoon u yeesho muxamadan ah nebigiisa maxamed ah sala allahu alayhi wasalam marka sheekh wuxuu leeyahay haddii cidi ay ku weydiiso idaa salaka saailhuma usul alaa luaa saddexda asal waa maxay ay waajib ku tahay qof kasta oo mukalafi inuu garto yajib alى kuli mukalaf macrifatah wlcamal bimuqtadaha inuu garto garasho qura maahe macrifo tastalzim alinqiyaada wlidcaan hogaansan iyo camalfal macrifo keensanaysa muxuu calى hayati su-aal ugu keenay musanifku faida qiila laka ma usul halaaثa alati yajib calى insani macrifatuha bisiiqati su-aal buu ku keenay litanbiihi saamic liyaciyaha su-aashu qofkay soo jeedisaa sooma hadduu odhan lahaa un alusuul halaaa alati yajibu cala linsaani macrifatuha macrifat lcabdi raba wdiina wnabiya iyo inuu su-aal ka dhiga uu ku yihi mal usuul halaaa way kala duwanta su-aashu way kusoo jeedinaysa waxa lagu odhan doonana mid u diyaarsan inuu fahmo ayay kaa dhigaysaa usluubka noocaas oo ah cardu lcilmi bisiiqati su-aal in cilmiga dadka loogu sheego qaab su-aaleed oo marka hore la weydiiyo waa min alasaliib الnabawiya fi الtacliim usluubyada uu nebigu isticmaalay markuu dadka wax baraya mid kamida wey nebigu alayh الsalaatu wasalaam maada qaala limucaad wahuwa yuriidu tacliimah isagoo doonaya inuu baro wax wuxuu berayay ibtidaaan si toosoo mubaasharatale ugumu sheegin ee horta wuu weydiiyey liyakuuna mutahayian lima sayudkar si uu noqdo mid u diyaarsan wax la sheegi doono muxuu kuhi ya mucaad atadri ma xaq llahi cala alcibaad wama xaqu lcibaadi cala allah ila akhir xadii axaadiid kalena waa jirtaayo nebigu calayh salaatu salaam saxaabada wuxuu doonayay inuu usheego marka hore uu su-aal ahaan weydiiyey khudbadii xajatulwadaac muxuu ihi nebigu calayh isalaatu wasalaam ayu yowmin haada ayu shahrin haada ayu beladin haada maalinkan joognaa waa maalinma bishani waa tee beledkan joognaa waa kee ilaa saxaabadu ay jawaabi waayeen oo ay baqeen oo yidhaahdeen waxaanu ka baqanay inuu magacyadiiba ka bedelay maalinka iyo bisha iyo beledka kadib nebigu alayh salatu salaam uu sheegay maalinku ku yahay beledku ku yahay bishuna tahay tahay yaani maalin xurmale bil xurmale beled xurmale waay markaa sababta uu su-aasha musanifku uga dhigay waa taas alusuul halaaa alusuul waa jamac jamcana marka la qeexaya maxaa loo celiyaa mufradkiisa marka waa jamcu aslin asal maxaa la idhaahdaa maa yanbani calayhi gayruhu xisiya kana albinaau am macnawiyan asal waxaa la idhahdaa waxaa shay kale ku dul dhismo lihada seeska gidaarka maxaa la asal gidaarka intii kale ku dul dhisan geedka jiridiisana maxaa la aslu shajara geedka intii kale ku dul dhisan towxiidkana maxaa la dhahdaa aslu diin waayo diinta inta kale ku dul dhisan towxiid la-aan diini taagnaan mayso binaagu xisi buu noqdaa mid la taaban karo ka binaa ljidaar wa binaa shajara macnawina uu noqdaa mid la fahmi karo lakiin aan la taaban karin ka btinaai diini ama ka binaai diini cala towxiid sida dhisitaanka diinta towxiidka lagu dul dhisay marka aslu diin waa tawxiidka sida aslu shajara ujiridda u yihi marka hadihi اlmacaarif الhalaaث hiy اlusul alati yarjicu ilayha اdiin wa calayha madaaruh saddexdana maxaa usul loogu magacaabay macrifat اlcabdi raba diina nebiya maxaa usul loogu magacaabay lannu diinta oo dhami waxay ku dul wareegeysaa ay ku dul dhisan tahay saddexdaas ay ku dul dhisantahay wa hiy alati yusأl canha alأwaluuna wاlaakhiruuna fi qubuurihim dadka kuwa horeeyey kuwa u dambeeyey waa saddexda arrimoode xabaalahooda lagu weydiin doono xadiiثu bara ibn caazib oo dheero cadaab اlqabriga ka waramayey nebigu wuxuu yihi wainahu layasmacu khafqa nicaalihim oo qofka mar allaale marka saa looga dareera nafta lagu soo celinaya isagoo maqlaya sanqadha jaantooda iyo kabahooda idaa wallow mudbiriin markay jeestaan iyagoo dee qabrigii ka dareeraya xiina yuqaalu lahu ya hada man rabuka wamaa diinuka waman nabiyuka markaasaa inta lasoo fadhiisiya lagu odhanaya rabbigaa waayo diintaadu waa maxay nebigaagu waa kuma marka qofka maxaa waajib ku ah saddexdaa maadaama qabriga lagu weydiinayo tacalumuhaa wاctiqaaduha wاlcamalu biha saddexda waa inuu barto rabbigii waayo diintii waa tee nebigiisu waayo waa inuu ictiqaadana oo rumeeyo an yumina biha waana inuu ku camal falo haddaanu intuu adduunyada jooga baran ictiqaadin inu ku camal falin hadhow ma jawaabi karo afkunbuu kala qaadaya ha haa buu odhanaya waayo saddexdan arrimood ee usuusha sheekhu uu ku sheegay uhi mal usuulu halaaa hal hiya ra'yu lilmusanif ma ra'yu musanifku samaystay maya istanbaaha min anusuus saddexdaa adila lagu sheegay waqad dukirat mujtamicata fi qowli اllahi tacaala rabanaa aamanaa bima anzalta watabacna rasuula faktubna maca shaahidiin macrifat cabdi rabba diinahu wanabiya saddexdaaba aayadda waa lagu sheegay yaa ka soo saari kara macrifat cabdi rabahu aye rabanaa waa taas daliilu cala asl اlأwl rabanadaas oo macrifat cabdi rabahu asalka labaad waa macrifat cabdi diin ayaa kasoo saari kara aayadda haye aamanaa bima anzalta wuxuu ilaahay soo dejiy maanay marka waa daliilu cala asl اthani macrifat cabdi diina huwa asalka saddexaad watabacna arasuul waxay daliil u tahay macrifat اlcabdi nebiyahu dee markii la gartay inuu nebi yahay la rumeeyey baa la raacay sooma saddexda asalba aayadda waa lagu sheegay rabbanaa aamanaa bima anzalta waاtabacna الrasuula faktubna maca shahiid wakadalika dukirat mujtamica fi xadiiث cabaas bn cabdilmuطalib xadiidka cabaase muslim wariyeyna saddexdan asalba waa lagu sheegay anahu samica rasuul اllahi yaquul daaqa طacma اliimaan iimaanka dhadhankiisa macaan waxaa dhadhamiyo helay man radya bilaahi raba waa asalkii koobaad ka ilaahay rabinimo raali ugu noqdo macrifat lcabdi rabah wa bilslaami diina waa asalkii labaad macrifat lcabdi diinahu wa bimuxamadi rasuula waa asalkii saddexaad oo ah macrifat lcabdi nabiyahu xagga caqliga marka laga eegana laa budda lilcabdi min rabin yacbuduh bani aadam cibaado la-aan maba joogi karaba bani aadam waxba caabudini ma jiro xataa kan mulxidkaa kule ilaahayba ma jiro hawadiisuu caabudaa doonista naftiisuu caabuda bani aadam cibaado la-aan maba noolaan karaba qaarna dee macbuudkii saxdahaa ah buu caabudaya midna macbuudaan saxayn buu caabudaya dalika biana allaha huwa alxaq wa ana maa yadcuuna min duunih huwa marka caqliyan insaanku inuu helo addoonku inuu helo rabbi uu caabudo waa laga maarmaan walaa budda min ariiqin yasluku fi hada atacabud cibaadada wadda uu u marayaana waa inay jirto waddadaasina de waa diintii sooma siduu u caabudaya haddii kale walaa budda min daalin yadullu calaa hada ariiq waddadaa ugu maraya caabudista rabbi oo diinta ah cid tustay waa inay jirto oo dee ilaahay subxana watacaala fariin ka keentay ciddaasina waayo waa rasuulkii faqul macrifat lcabdi rabahu weeye usuusha saddexdaah wa diinahu nabiyahu muxameda sala allahu alay wasalam si guud buu musanifku saddexda asale risaalada afraad ay ka hadlayso si guud buu marka hore u sheegay kadibna tafaasiishuu geli doonaa macrifat lcabdi rabahu gooni buu u sharixi oo adilada iyo waxa ka farcamaya buu sheegi macrifat lcabdi diinahuna gooni buu sharixi macrifat lcabdi nebiyahuna gooni buu sharixi doonaa waana usluub wanaagsan alijmaalu uma tafsiil in shayga marka hore si duuduuba loo sheego kadibna tafaasiishiisa la galo oo naftu marka shayga si duuduuban loogu sheego tatatalac ilaa tafaasiilihi maxay u tafaasiishiisa marka usuusha saddexdaahi waa macrifat lcabdi rabbahu wa diinahu wa nebiyahu macrifat llahi waa maxay bay dee naftu markaa doonaysa waan qaltaagaysa macrifat diin waa maxay macrifat nebiy waa maxay ereyga markaa macrifa macrifat lcabdi rabbahu macrifat lcabdi diinahu macrifat lcabdi nebiyahu almacaarifu alaa soo ma saddex macrifo macrifa waa maxay almacrifatu luqatan waa asukuunu ila shay shayga inaad ku xasisho wاطmaaniinatu bihi ood ku degto taasaa luq ahaan macrifo la dhahdaa oo qofku shaygu yaqaano ayuu ku xasilaa oo uu ku degaa shayga aanu garanahayna naftiisu way ka didaa macruuftaas xataa xoolaha yaqaan haddii neef aiyo arigii si laga soo kaxeeyo oo ari kale la dhex geeyo maanto dhan u carcararaya u qaylinaya ku xasili maayo arigiisi u yaqaana lagu celiyana yaskun wayamain insaanku waa sidaa dadku yaqaanay intuu dhex joogo mumbasit wey naftiisu way xasiloontay ula sheekaysanay way isfahmayaan dad kale haddii la dhex geeyo xoogay waageeni buu noqonaya ur dareemaya soo ma marka macrifadu fii luati carab waa asukuunu ila shay wamaniinau bih isilaaxan macrifadu waa idraaku shay calaa ma huwa alayh idraaku shay calaa ma huwa calayh idraaku shay calaa maa huwa calayh shaygu siduu yahay waa in lagu garto waxaa lagu yidhi kani waa maxay markaasaa tidhi waa kitaab dee waad garatay horta waad jawaabay siduu ahaana waad ku garatay lakiin haddii lagu hahdo ka warrama kani waa maxay oad tidhaahdo kani waa hilib waxbaad garatay baad isleda lakin siduu ahaan baad ku garatay siduu ahaa mar haddaanad ku garan macrifo maaha idraaku shay calaa maa huwa calayh masbuuqatan bijahlin masbuuqan bijahlin waa inuu markuu jahli horeeyey baa macrifo la odhanaya shaygu siduu ahabaad ku garatay marka horena maad aqoon intaanad baran maad aqoon taasaa macrifo la dhahda bikhilaaf alcilm marka cilmiga iyo macrifadu maxay u kala duwan yihin almacrifa yasbaquhaa jahlu jahli baa ka cilmigan inuu jahli ka horeeyaan shardi maaha walihaada ilaahay caalim baa la dhahdaa waayo cilmigiisa jahli kama horeyn lakin ilahay caarif lama idhaho ilahay macrifo laguma sifeeyo waay almihii macrifada halkan maxaa looga jeedaa iskaga kaalay luqada iyo istilaaxaya waxaaso alcilmi baa looga jeeda macrifat lcabdi rabahu cilmu lcabdi birabbihi ayaa looga jeedaa waay macrifadu markaa waa asal ahaan dee waa bilqalb qalbigaa waxaa laga gartaa macrifat lcabdi rabaw ma waxaa looga jeedaa ilahay inuu jiro inaad garata un iyo inuu rabbi yahay iyo inuu macbuudi inuu magaciyo sifaad leeyahy la intaasoo qura loogama jeedo waxaa looga jeeda almacrifatu almustalzimatu lilidcaani walinqiyaad waa inaad ilaahay garato garashadaasoo ay ka dhalato ilahay inaad u hogaansanto oo rabbi subxaana wa tacaala aada raacdo sharcigiisa iyo diintiisa aada raacdo waayo asalka koobaad waa macrifat lcabdi rabbahu soo maha asalka koobaad buu ku bilaabo wuxuu uhi faida qiila laka marka lagu ha man rabuka rabbiga waayo faqul waxaad tidhaahdaa rabbiy allaahu rabbigay waa allah alladii allahaasoo rabbaanii ii nicmeeyey warabbaa jamiica alcaalamiin ama rabbaani koriyey warabbaa jamiica alcaalamiin caalamiintao dhanna koriyey binicamii ku koriyey wa huwa rabbigay macbuudii weeye waa kaan caabudayo laysa lii ima sugna macbuudun mid la caabudo siwaaho aan isaga ahayn macbuud kale ma lihi anugu ka rabbiya ayuunbaa macbuudnay ah wadaliilu qowluhu tacaala waxaa u daliila ilaahay inuu yahay ah, rabbigay iyo rabu jamiic alcaalamiin qowlka ilahay u hi alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin kulu man siwa allah mid kastoo ilaahay ka soo hadhaana caalamun wey wa ana aniguna waaxidun baanay mid min dalika alcaalami caalamkaasi kamida ah marka rabbi waa inaynu garanno macnihiisa caalamna waa inaynu garanno oo rabbigeen oo allaha subxana wa tacaala ina abuuray nicamkiisa inagu koriyey caalamiinto dhanna saas oo kale waa macbuudkeenna xaqa ah marka labadaa ereye rabbi iyo alcaalamiin baynu insha allahu tacaala darsiga soo socdo dul istaagi doona wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina mxamedi wcala alih waasxaabihi ajmaciin